alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wa usalii wa usalimu cala nabiyihi اlkariim muxamed bni cabdillaah khatami اlanbiyaaءi wاlmursaliin wcala aalihi waasxaabihi اlquri اlmayaamiin alطaahiriin aladhaar wcala altaabiciina lahum biixsaani ila ywm اddiin waslama tasliima kaiira اللهم انفعنا bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wazidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal waa aayadda koob iyo tobana ka mida bilowga suuratu nisa aayaadkii dhaxalka wey baabkan dhaxalku waxa uu leeyahay qodobo lagaga hadlo xagga fiqiga iyo sharxa nusuusta waynu sheegnay qodobadaa markii aynu xusaynay baabkan markii aynu ka warramaynay kitaabkan xadiidka sharaxiisa haddaynu ku celinno qodobadaa waxaa ka mid ah tacriifkiisa waa ilaa tobaneeyo qodob tacriifkiisa iyo tilmaanta baabka markiisa hore fardigu dee waa nasiib muqadara halkanna waa nasiib ilaahay uu qadaray ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo dee rasuulkuna wax ilaahay buu qadaray ayinbuu qadaraa isaguna waa yar yihiin masalooyinka xagga ijtihaadka ku yimaada ee dhaxalka saa darteed baa waxaa la isku khilaafsan yahayba uu kooban yahay waa meelaha ugu khilaaf yar xagga culimada dhexdooda ehm, baabkan laakiin marka faraa'id la yidhaahdo waa masalooyinka dadka lagu siiyo dhaxalka oo la barto cilmigaa dhaxalka ka hadloo la barto baad faraa'idka looga jeedaa xagga xukumkiisa in dadka meesha ku nool qaybi taqaano waa farad iyo waajib weeye leannahu haddii kale xuquuqdii baa lumaysa marka xuquuqdaasi si aanay u dayacmin bulshada meesha ku noole muslimiinta ah in culimo iyo aqoon-yahan yaqaana in laga helo waa waajib weeye qofka isagu garsooraha ah ama ku shaqaynaya daabkan isaga ah dee fardulcayn bay ku tahay macnaa waajib si gaara loogala xisaabtamayo weey inuu aqoonu leeyahay daabkan isaga ah ku kuu leeyahay macnaha barashadiisu waxyaabahay u baahan tahay waxaa ka mid ah qofku inuu xisaabta wax ka yaqaano xisaabtan caadiga ah ee adduunka lagu xisaabsado waa inuu yaqaano inaheeda maaragtay asaasiyaadka ah xisaabta kale ee faraa'idka u gaarana waa inu yaqaano labada qayboodba xikmad buu leeyahay baabkani xikmaddiisa dee wax kasta oo ilaahay addoommaha u jideeyo aqwaash qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo tashriicaadkiisu marnaba ilaahay xikmad kama madhnaa liannahu alxakiim waa kii surmaseegtala shay walba dhiga meesha ku habboon xikmaddiisu waxay keentay qofkani marka uu dhinto dadkii ka soo hadhay ee ehelkiisa ahaa si ay u kala xigaanba in maalkan isaga ah waxba aanay isugu jirin ay kala qaybsadaan marka haddii faa'iidadu ku jirto iyo danta iyo maslaxaddu inay wixii wada lahaadaan oo ay wada isticmaalaan ilaahay wuu isugu dayn lahaaye dhaxalka loomaba soo rogeenba marka in maslaxadda iyo faa'iidadu ay ku jirto dadkan inay waxooda qaybsadaan waa sida markaas sharcigu uu sheegayo weeye taasay faa'iidada ku jirtaa haddii aan taa la yeelin waxaa dhacaya dadku inay ku colloobaan maalka oo waxaa maalka la ydhaahda iyo laxajecladu qofka bani aadamka ah waa musbaar ku taagan meel adag bay kaga taagantahay shakiguna wuu badan yahay had jeer waxaan maalka la ydhaahdo markaa dadkan qaarkood ayuunbaa shakiyaya odhanaya hebel waxaagiibuu cunaya hebel waxaan waxba kaagama ogola hebel tasarufkiibuu kuu diidan yahay saa darteed diiqad bay dadku dareemayaan in badanoo ka midi marka qofkani xaqiisii inuu xor u ahaado haddii dee uu yahay qof ama agoona ama waalan iyada wixiisiioo cayiman ayaa loo haynayaa dee loogu shaqaynayaa horta waa in wixiisii cayinaadaan markaa naftu ay ka baxdo sharci ahaan sax bay tahay in la qaybiyo qofkii kolkaa la aaso jinaasada kadibba wax dhibahoo ku jiraa ma jiro waa qalad tan ay soomaalidu odhanayaan reer hebel waxoodu ha jireen oo yuu magacii hebel baabi'ine daarihiisii iyo moodkiisii iyo noolkiisii ha isugu jiroo dee iska cuncuna uunoo ninoogo wixii aad u baahata ka isticmaal dee ma isku wada baahiba dadku waxay leeyihin xoriyatu tasaruf wax la yidhaahdu sharcigu siiyey marka xorriyaadkiisa in qof dadkii laga qaada maaha laakiin horta waa in marka dambe nisbada ha loo kala yeesho ha lagu shuraakoobe waa in la kala cayimaa wakti buu leeyahay qaabkani ama tartiib marka la ega xagga xuquuqda oo waxa u horeynaya qofkan wixii laga aasayey mu'anatu tajhiid macnaa qofkii marka uu dhinto wixii ku baxaya aaskiisa iyo kafantiisa iyo maydhigiisa iyo qaadidiisa iyo wixii kharashahe noocaas sharcigu uu ogol yahay kuwaasiibaa horta ay tahay in laga bixiyo waxaa ku soo xigaya daymihii waayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam daynta aad buu uga digu uga dayriyeoo qofku darajadiisa inaanu gaadhaynin ilaa dayntii laga bixiya buu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa tii xaaskiisu ku lahayd ama waa inay ka saamaxdaa ama waa in xaqeedii la siiyaa ee aan muddo dheer lagu sii eegin dayntaa waxaa kusii xigaya dardaarankii markaynu leenahay dayn horta waa dayntii ilaahay uu ku lahaa iyo dayntii addoommuhu ay ku lahaayeen daynta iska garanta laakiin daynta ilaahay uu ku leeyahay waxaa ka mida ah maalan seke ayaa lagu leeyahay oo in sekadii laga bixiyaa wakhtigii hore isaga ku waajibtay xaj baa lagu yeeshay oo awood buu lahaa inuu xajo waa in laga soo xajaa lacagta meel loo dhigaa lagaga soo xaji lahaa sidoo kale kafaara gud baa lagu lahaa maalkii kafaarada waa in halkaa la iska dhigo fidyadii soomka ayaa lagu lahaa waa inu meel laga halkan la iska dhigo nebigu wuxuu leey fadaynu llaahi an yuqdaa ilaahay dayntiisaa ku habboon in la bixiyo ta bani aadamkaba kasii habboon intaa marka laga soo gudbo kadib ayaa la bixinayaa dardaaranka wixii dardaaran ahaa aayaddana waa kaa ilaahay kusoo celcelinaya min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn labadaasuu nasku isku xidhay dayn iyo dardaaran dabadiibuu dhaxalkan iman karaa marka martabada uu leeyahy dhaxalku waa intaasoo jaranjaro marka laga soo gudbo hadii wixiisi kaba soo hari waayaanba waxaa hore lagu aasay warkaasi wuu dhammaaday daynta muslimiinta kalea ka bixiyeen haddii wixiisii dayntaba ay soo dhaafi waayaan dee dardaaran ma jiro haddii dardaaranka ay soo dhaafi waayaanna dardaarankii ficlan islaamku dee xad buu u sameeyey oo meel ayuu dardaarmi karaa labada kalena laga dhexlaya marka tartiibtaasuu leeyahy dhexalka waxa uu leeyahay shuruudo ay lagama maarmaantay shuruudahaasoo saddexa marka la soo ururiyo shuruudaha waxaa ka mid a qofkan wax dhexlayaa waa inuu ka geeri dambeeyey ka u dhexlayo hadday doonayaan labadaba ha dhinteen oo mararka qaarkood bay dhacdaa saddex afar qof inay iska daba dhintaan kanay soomaalidu u taqaano waa mayd mayd dhexle ka odhanayaan sharcigana almunaasakhaat baa loo yaqaana munaasakha marka qofkan wax dhexlaya ah, waa inuu ka hore ka geeri dambeeyey su-aalahay tahay marka u qaadigu weydiinayo labada qof keebaa geeri dambeeyey marka ka geeri dambeeyuunba wax dhexlaya shuruudaha waxaa ka ah, in qofkan la dhexlaya la hubo inuu dhintay oo aanay arrintu ahayn de hadduu nool yahay maya dadkii gobonnimo darrada dhacday maalin maalmaha ka midabaa dad dar walaala ah oo rag iyo dumar ahoo iswataa noo yimi waxay leeyihiin anigu intaasaan leeya anigu intaasaan leeyahay oo maxaa maxaa e, jira sidan loo qaybsanaya te waa xoolihii odayga o markaa waxaan odaygu goormuu dhintay asay yidhaahaan sida kaluunbuu isaga yaraa saasaqay wuu noolyahay weli sheekh <laughs> wuu noolyahay ama isagoo nool baa ku quusateenoo wixiisii nin waliba qandi usoo toshay waa nasiib darro weyn waaba la ysku qabsadayba xalkiisi anugu intaasaan leeya me dood baa ka taaganba odaygiina wuu nool yahayba marka waxaa shardiya qofka la dhaxlayo inuu dhintay waalcilmu min jihati alirth qofkii dhinacu waa shuruudihii shardiga saddexaad qofku dhinacu wax ku dhaxlaya waa inuu garanaya ma casaba ma fardiba waayo aqoontaas waxay ka faa'iido tahay khalad baa dhacaya dhinacu ka soo gelaya u garanayn dhaxalku waxa uu leeyahay arkaan iyaguna saddexa alwaari waalmawruuf watarik kii wax dhexlaya iyo la dhexlayay maalkii la dhexlayay saddexdaa haddii mid lawaa dhexal ma jiro asbaabna wuu leeyahay sababo iyaguna saddexa marka lasoo gaabiyo wahya walaa-un wa nikaaxun waa nasab waa in la isku dhexlo nasab iyo xidhitinimo iyo walaa qofkii oo kii xoreeya uu dhexlaya walaagaa ma hayno laakiin waa xidhitinimo iyo nasab oo aayaddan labadan aayadooda u horeeya baabka ay ka hadlayaan weyn ahmiyadda baabkani uu leeyahay waxa weeye mid aad iyo aada u sarraysa oo runtii uu nebiguna tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wakhtiyada ugu horeeya waxyaabaha la waayi doono in uu ka mid yahay dhaxalku ama cidda maaragtay aqoon u leh marka barashadiisuna aad iyo aad bay baabkan muhiim u tahay aayaad iyo axaadiidba waa leeyahay iminka aayaadkii baynu maraynaa labada aayadoode ugu faahfaahin badan weeye labadan aayadoode caawa aynu taagannahay waxa ku sii xigta aayadda suuratu nisaa u dambaysa dadka dhexlayaasha ahi waxa ay noqonayaan saddex qaybood qayb usuul baa la ydhaahdaa oo waa cidda uu qofku ka soo jeedo qaybna furuuc baa la ydhaha ama farac waa wixii qofkan dhintay kasii farcan qaybina waa alxawaashi waa dadka hareeraha uga baxaya sida walaalihii iyo kuwa kale aabbaha kasii farcamaya ee manaha adeeradii iyo ilmo adeeradii iyo marka miiraahu lusuuli walfuruuci walxawaashi waxaa soo raaca alswaaj miiraahu zawjayn waxaynu arki doonaa aayaddan usoo horeysa iyadoo ka hadlaysa dhaxalka asalkii iyo faracii bay ka hadlaysaa aayaddan koob iyo tobnaad aayadda labayo tobnaadna waxayd ka hadlaysaa dhaxalkii eh, labada qof ee isqaba ee zawjaynka ayay ka hadli doontaa iyaduna oo ay kusii xigsiinaysa iyo walaalaha qaarkood oo xawaashidiiya mar kale saddex qaybood buu u qaybsamayaa dadka dhexlayaasha ahay dad waxaa loo yaqaanaa ahlulfardi oo qadar qur'aanku cayimay bay leeyihin oo qofkii la yidhi intaasuu leeya waa kuwan aynu maaragtay dhiganayno ee aynu aayadahan sheegayaan qaybna waxa weeyaan alcasaba ah. casabada waa dadka baaqi sugayaasha ah ee dadka ahlufaradkii markay waxooda qaataan iyagu baaqigay qaadanayaan haddii wax ahlulfaradi aanay jirinna awood wuxuu u leeyahay inuu maalkii oo dhanba wada qaato qaybta saddexaad waxa weeye dawil arxaam labadaa qole marka la waayo ayay imanayaan sida eedooyinkii iyo habaryarihii iyo awowgii hooye iyo kuwaasoo kale oo qof waliba qofkii uu ku soo dhowaaday buu darajadiisii imanayaa marka kuwaasi inta badan waxay dee yimaadaanuun marka labadan qole ee kale qolada faradka iyo qolada casabada kolka la waayo ayuunbay yimaadaan waaya tafaasiil badan buu leeyahay laakiin inaha aynu maaragtay yar ishaari lahayn si guud mar ah waa intaa weyn qaala allahu tacaala alla waxau ihi yuusiikum ullah ilaahay wuxuu idiin dardaarmayaa dadihow yahow fii wlaadikum ubadkiinna ubadkiinnu siday wax u dhaxlayaan baa ilaahay uu idiin dardaarmaya idin faraya idiin jidaynaya lidakari qofkii labaa waxaa u sugnaaday milu xadi lunhayayn laba dhadig dheeftood markay carruurtii wada joogto inankuna wuxuu leeyahy laba qori inantuna qori fa in kunna haddii ay yihiin carruurtaa uu ka dhintay qofkan waalid nisaa'an hadday dumar yihiin fowqa tnatayni laba ka badan labadiina waa la mideh falahunna waxa u sugnaaday huluhaa maa tarak wixii uu ka tegey waalidkood saddex meeloodow laba wa in kaanad haddii ay tahay qofkan jooga ee dhexlaha ahay waaxidatan inan keliya oo uu dhinto inan kaliya uu ka tegay falaha nisf markaana xoolay kala barh leedahay barhka kale casabadiiba qaadan dadkii carruurta ahaa ee waalidkuu ka dhintay saase iyagu waxu dhexleen waalidka laftiisiibaa ayaa dhaxalkiisii kan uu yahay markuu qofku dhinto waalidkiisii ka tago waliabawayhi labadii aabba waxay leeyihiin oo u macnaha waa qofka dhintay aabihii iyo hooyadii likulli waaxidin minhumaa mid kastoo labadooda ka midihi waxa uu leeyahay oo u sugnaaday assudus lix meeloodow meel ayuu yeelanayaa xoolihii suduskaasoo mimaa taraka wixii uu ka dhintay marxuum qofkan dhintay wixii uu ka dhintay ah in kaana lahu walad hadduu ubad leeyahay ubadkiisu sida hore wuxuu dhexlayaan waalidkiina lix meeloodow meel buu leeyahay fa in lam yakun lahu walad haddii aanu carruur lahayn wa wariahu abawaahu labadiisii aabbuunbaa dhaxlaya macnaa waa aabbihii iyo hooyadii oo qura dhaxlaya faliummihi ulu hooyadii waxaa u sugnaaday saddex meeloodoo meel baaqigana aabbahaa leh fa in kaana lahu ikhwatu waa dadkii xawaashidahaa haddii walaalo ay u sugnaadeen faliummihi sudus hooyadii waxay leedahay lix meeloodoo meel oo way sii yaraysanaysa walaalahaasaa sii riixaya dardaarankaasi waa noocaa ah. ubadkiiyo waalidku saasay waxu dhexlaa min bacdi wasiyatin dardaaran dabadi dhaxalkaas waa caynkaas baan leeyahay min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii buu yimaadaa dhaxalkaas yuusii bihaa qofka dhintay uu dardaarmay aw daynin min bacdi dayn dayn dabadeed dayntiiyo dardaaranka marka la bixiyu dhaxalkaas yimaadaa alla wuxuu idhi isagoo ummadda qancinaya qof walba xaqiisa in la siiyo aabaa'ukum buu lahay aabbayaashiinnii idin dhalay wa abnaa'ukum iyo ubadkiinna laa tadruuna ma ogidin ayuhum kooda aqrabu lakum idiin dhowi badan nafcan xagga dheefta ka idiin dheef badan garan maysaane waxba ha kala xigtaysanine qof walba xaqu ilaahay u cayimay siiya fariidatan min allah farad allaahu fariidatan minhu ilaahay baa cayimay cayimaadaanu cidba ku hallayninba ina allaha kaana ilaahay wuxuu haday caliiman mid wax walba ogsoon xakiiman mid xikmad la weeye oo xikmaddiisi wataa marka waxa ay tilmaamaysaa aayaddani miiraahu alfuruuci waalusuul sida ay dadka faraca iyo asalku wax u dhaxlaan maalan qofkii marka uu dhinto ee uu ka tago carruuruu dhalay ama uu dhintuu ka tago waalidkiis ama uu dhintuu ka tago iyagoo isku jira saddexda xaaladoodba aayaddu way sheegtay mar waa carruurtiiyo faqada marna waa waalidkiiyo faqada marna waa iyagoo isku jira saddexdaa qayboodba aayaddu way tilmaamaysaa waxay soo horraysiisaa aayaddu marka uu dhinto ee uu ka tago carruurtiisi qofka carruurtiisa ka tegaya dee ninna wuu noqon karaa ruux dumara way noqon kartaa ruux dumaroo carruurteedii ka tagtay ama nin dhintay oo carruurtiisii ka tegay labadaba way noqon karaan haddaba masalada koobaad waxa weeye lidakari milu xadi lunhayayn yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn masalada hore waa taa wuxuu ka tegay inama iyo hablo uu dhalay qofkuoo isku dhex jira marka waxaay u qaybsanayaan sidaa aayaddu ay sheegtay inankiiba laba qori buu qaadanayaa inantiina hal qori inan iyo inan inay ka soo qaad saddex meelood meeloodunbaa loogu qaybinaya inankuna labu qaadanaya inantuna mid bay qaadanaysa waxay noqdeen toban hablood iyo iyo laba inan labada inan wuxuuna xisaabsan yihiin afar hablood ah, ama hablaha ayaa labadiiba dee inan wada noqonaya labada siyoodba waad u qaybin kartaa inaad ta dheer ku qaybiso iyo inaad ta gaaban ku qaybiso haddaad xisaabta inanka ku wadana hablahumbaad laba sii qaybinaysa haddaad xisaabta hablaha ku qaybisana inankumbaad laba ugu dhufanaysa intood karkuletarkan qaado waaya taasi waa taa wasiyadu had iyo jeer waxa weeye fariin muhiima wakhti muhiima dhacaysa oo cid ku haboon loo dhiibo leannahu qofku marka uu sii dhimanayo waxaa la yidhaahdaa wuu dardaarmay baa la yidhaha dardaarankaasi waa wixii kamakacdadahaa ee uu sheegaya marka ilaahay subxaanah ummadda sharcigan uu dejinayo iyo nidaamkan ayaa ah mid lafdhabar ah aanay ka maarmayn saa darteed baa wasiyo loogu magacaabay si kale kolkaad u eegto waxay aayaadku muujinayaan inuu ilaahay cid walba kaaga naxariis badan yahay cid walba isagaa kaaga naxariis badan waayo ubadkiina waalidkiibuu u dardaarmaya waalidkiina ubadkiibuu dardaarmaya kanowna waalidka iska eg kanowna ubadka iska ilaali xaqiisa dee qofka cid uga dhowida oo uga naxariis badaniba labadooda waa labadii isugu naxariis badnaa isagaa isaga ayaa uga naxariis badanoo markaasuu leeyahay iscawarine mid waliba wixiisi hal sirta ku jirta maxaa inanka loogu badiyay oo maxay inanta u badsataa mararka qaarkood bay meelaha qaarkood badsataa sayn hore usoo xusaynay waxay culimadu tilmaamaan in ninkii mas-uuliyad badani saaran tahay oo kolleyba uu ka howl badan yahay mas-uuliyad qoys baa saarano mas-uuliyaddii caamka ahayd baa saarano tusaale haddaynu soo qaadano maalan iyadoo xikmadaha ay wax ka ishaaraysa un ninbaa dhinta wuxuu ka tegay inankiisii iyo inantiisii dhaxalkiigu ay qaybsadeenoo inankiina laba qori buu qaatay inantiina qori way waaweynaadeeno way guursadeen inantii ninbay guursatay qori qorigeediina way haysataa ninkii guursaday wuxuu ugu daray masruuf masruuf buu siiyey waxa uu ugu daray oo kale meher inteedii akoonkay ugu jirtaa ogow qorigeedii waxa ugu soo kordhay laba qori oo kale oo midna la ydhaahdo meher midna masruuf la ydhaahdo saddex qori bay heshay inankiina wuu guursaday labadii qori ee uu helay mid wuxuu u bixiyay masruuf midna meher <laughs> walaag hadda way kala wareegeene isagiina labadiisii wuu waayey iyadiina saddex baaba heshayba iyadii ninkii ay ku lamaanaatay waa tanoo akownkiiga ka buuxsato uu kordhay isna markiiba xagga kale u degay waa tusaalaha ugu sahla wey isagiibaa sharcigu saara wax alla wixii takaaliif iyo culays maalah raggaa la saaray waxay u dheertaa marka jihaad soo dhaco dumar lama weydiiye qaadhaankiise de rag baa la weydiiyaa marka masaakiiniisa iyo bulsho bakhtiyaysa ay timaaddo dumar xaafadaa looguma taga rag baa la weydiiyaa markay magi timaaddo magtu dumarka sharcigu kuma waajibinin iyo caruurta yaryar iyo agoomaha iyo dadka aan waxba haysanin ragga wax haystay waajib ku tahay imise arrimood baa markaa ninkii u yaala waa taka culays badan oo maaliya ayaa meeshii yaala marka ilaahay waxa uu ku leeyahy ina allaha kaana caliiman xakiima ilaahay baa asraarta addoommaha ogo xikmadiisuna taata waa tusaale kooban wey masaladaas waa mid waynu kasoo soo gudubnay taa fain kuna nisaa'an fawqa natayni falahunna uluaa maa tarak carruurtii uu qofkani ka dhintay haddii ay yihiin hablo ka badan laba waxay leeyihiin xoolihii saddex meeloodow laba marka hablo laba ka badan baa aayaddu ay sheegtay labaduna waa la mid inay labadu la mid yihiin waxaa fasiraya xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee saxiixa oo dee qur-aanka iyo xadiidka waa la isla akhriyaya xadiidka saxeexana waxaa lagu camal falayaa sida qur'aanka lagu camal falayo marka labadii hablood iyo wixii ka badnaaba wuxuuna yeelanayaan xoolihii saddex meelood oo labaad tusaale qofkii uu dhintay wuxuu ka tegay laba hablood oo uu dhalay waana ta la tilmaamaba aayaadkan inay sababtoodu ahayd maalan ay ku soo degeen asxaabigii la odhan jiray sacd bnu rabiic radia allaahu canh ee uxud ku shahiiday ee maqaaladiisi qaaliga ahaydna aynu kusoo qaadanay qaswatu uxud ee markii isagoo sii dhimanaya loo yimid ee layidhi laga warramay xaaladii yidhi rasuulkiima ma noolya haa waa noolya haddii rasuulka ilaahay dhibaata ay soo gaadho idinka oo illibiqsanaysa idinku jirto inta cid idinka nooshay haddii rasuulka dhibaata soo gaadho ilaahay agtiisa cudurdaar ka heli maysaan isaga iyo asxaabtana salaamiga gaadhsiiy esaa ku shahiiday asxaabigaasaa waxa uu ka tegay laba hablood labadii hablood waxa uu helinaya ehm, adeerkood kolkii dabeedna dhaxal ay noqotay ayaa adeerkii wuxuu isku dayay inuu u dhaqmo sidii carabta berigii hore ay u dhaqmi jirtay maalkii wuu usoo diyaargaroobay kiish weyn usoo toshay waa kan yidhi xoolihii dee alaaleh habluhuna dee halkooda ha iska fadhiyaan islaan geesiyadaba hablaha u hooyo ahaydoo nebi maxamed baa u timi calayhi salaatu wasalaam ay u soo ashkatood waxay tidhi sacd bnu rabiic uxud buu ku shahiiday isagoo kula socda waxdadana laba hablood buu ka tegey la guursan maayo iyaga oo faramadhan oo caydha quruxdooda iyo guurkooda wuxuu ku jiraa iyaga oo wax wata in la guursado adeerkoodna inuu qaataa buu doonayaa dee balka jawaab nebigu calayhi salaatu wasalaam macluumaad dheeraadahoo faahfaahsan kama haynin arrintaa sidaa darteed aayaadkanaaba soo degayba ilaahay baa ka xil qaaday subxaana jawaabtii waa masaladan oo kale laba dumara laba hablood buu ka dhintay marka dhaxalkood waxa weeye xoole in saddex meelood loo qaybiyay laba qori qaata qoriga soo hadha tolkaa qaadanaya macnaha ragka u xiga ama ha ahaado in adeer ama adeer ha ahaado ama ha kasii durugsanaado tolka u xiga ayuunbaa qaadanaya waa masalo labaad masalada saddexaad waxa weeye wain kaanat waaxidatan falaha nisf hadday inan keliya tahayna kala badh tii hore un halkii ka sii wado waa waalidkii oo dhintay oo ka tegay inantiisi xolay laba meeloodun baa loo qaybinayaa badh bay leedahay badhka soo hadhayna tolkaa qaadanaya falaha nisf wain kaanat waaxidatan falaha nisf waa masalada saddexaad <clears throat> marka halkaa waxaad arkaysaa saddex masalo oo carruurtii marna ay isku jiraan marna hablo dhowra yihiin marna inan keliya ay tahay marka waxaad isweydiinaysaa talow hadduu laba inan iyo wixii ka badan ay yihiin ama inan keliya uu yahay taa iyada lama sheegin halkan laba hablihii dhowrka ha la sheegay inantii keliyahaydna la sheegay haddii inama dhowraho faqadi joogaan oo aan hablo wehelinayn ama inan kelihii joogto xaaladdu inan kelihii joogo xaaladusay noqonaysa way ka duwantahay tana iyagu waa casabo haddii laba inan ay joogaan way kala jabsanayaan hadday shan inan yihiin si isleegun bay u qaybsanayaan waa casabaa la idhaahdaa alxiqu lfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar qof walba qorigiisa siiya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa ku yidhi wixii soo hadhana cidda u xigta qof dhintay ayaa qaadanaya kaa gaadhsiiya wuu dhinto inan keliyuu ka tegey inankaasi maalkii isagunbaa wada qaadanaya marka xadiidkaa saxeixa ayaa si cad u sheegay markay dhowr inan yihiin ama inan kaleeyihiin halkaa waxaynu aragnay labadaa masalo aynu raacinay iyo saddex masalo halkan ku sheegan shantaas iyood ayaa caruurtii qofku uu ka dhintay ay wax u dhaxlaa waxaa jooga haddaba waalidkii alabaweyn waa laba aabbo laba aabbo marka lagu yidhi dee qofna laba aabbo ma leh ee macnaha waxaad kolkiiba iska garanaysaa in odaygii iyo islaantii ay yihiin waa odaygii iyo islaantii baabu taqliib baa la qamarayn oo kale laba dayax oo looga jeedo qoraxdii iyo dayax labadaas iyaga ee waalidka ahi sida ay u dhexlayaan mar waa iyadoo caruuri ay la joogto marna waa iyagoo labadoodoo keliya ah marna waa iyadoy weheliyaan dar ay qofkan dhinte walaalayihiin saddexdaa xaalay sheegtay marka aayadda wuu dhintay wuxuu ka tegay caruurtiisii way joogtaa waa kuwa sidaa hore wax usoo dhexlayay aabbihii iyo hooyadiina way joogaan qofka dhintay taas waa xaaladda hore xaaladda labaadna waxa weeye wuu dhintay oo caruurba kamu tegina waa aabbihii iyo hooyadiina say u dhexlayaan sheeg nasku xaaladda saddexaadna waxa weeye wuu dhintay oo wuxuu ka tegay aabihii iyo hooyadii iyo si gaara weliba hooyadii hooyadii buu ka tagay iyo daray walaala yihiin ah. ama aabbihii hooyadiibuu ka tagay iyo qaaray walaala yihiin <clears throat> waaya saddexdaa xaalay aayaddu soo wada oo ah waalidku siduu wax u dhax aabbaha iyo hooyadu siday wax u dhaxlaa markaasaa ilaahay wuxu uhi waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus labadii qofkan dhintay dhaxlay mid waliba wuxuu leeyahay lix meeloodow meel mimaa taraka wuxuu qofkan ka in kaana lahu walad haddii caruuruu leeyahay hadduu caruur leeyahay laba waalidna uu ka dhintay labada waalid waxu dhexlaan oo ah dee lix meeloodoo meel kuu dhintay wuxuu ka tegay inankiisii iyo aabbihii iyo ama inantiisii iyo aabbihii iyo hooyadii soo waxu dhexlaan soo aragnay laakiin odayga iyo islaanta waxaa loo qaybinayaa lix meeloodoo meel umbaa la siinayaa waa in lix meeloodoo meel la siiyo kanna lix meeloodoo meel kanna lix meeloodoo meel maalan lix meelood baa loo qaybinayaa meel odaygii baa la siinaya mar labaadna hantigii oo isku dhanba haddana lix meelood loo qaybinaya islaantii baa la siinaya inan hadday tahay iyo inan hadday tahay siday waxu dhexlaana soo aragna ku noqon mayno ee markaad dhexlayso waa in kaa hore iyo kan dambe aad isla akhridaa oo aad isu geysaa taasi waa taa waa hadduu caruuri jirto fain lam yakun lahu waladun wawarisahu abawaahu caruurba male labadii aabbuunbaaba dhexlaya faliummihi ulu hooyadu waxay leedahay ulu uu dhintoo caruuriba ma jirto waxaa jira odaygii dhalay iyo islaantii dhashay sidaad kala odhanaysa keeba ahlu farada keebaa si casabaa maanta islaanta ahlu farada oo qadar cayima wax ku qaadanaysa odayguna waa casab oo waa baaqi suga kol haddaan carruuri joogin marka waa in saddex meelood aad u qaybiso oo tidhaahdo islaantu waxay leedahay meel odayguna labada soo hadhay ayuu qaadanaya farad kuma qaadanaya casabuu ku qaadanaya waayo ciddii faradka lahayd waxeedii waa la siiyey kana waa baaqi sugihii waa masaladii labaadee waalidku wax ku dhexlaya masalada saddexaad waxa weeye waxa weheliya daray walaalayhiin qofka ka dhintay marka lagu leeya wuu dhalay iyo marka lagu leeya waa awlaad iyo waa waalid iyo waa akh iyo de qofka dhintay unbu waxaa u yahay qaacidada inaad ilaashataa waa muhiim siaynu marar badan xusno maalan haddii lagudhaa waa aabba iyo waa hooye qof ka dhintayba aabbiyi hooyowi haddii la idhaahdo waa awlaadna isaga awlaadu yihin haddii la ydhahdo waa ikhwo iyo waa walaalna dee isaga walaalu yihin meel kale ka raadin dad cid kale la walaala yihiin oo haddii cid kale u raadiso walaala waad ku xiiqaysa fa in kaana lahu ikhwatun haddaba qofkii dhintay wuxuu leeyahay walaalo faliummihi sudus odaygii lagama hadlayee faliummihi sudus hooyadu waxay leedahay lix meelood oo meel halkii hore ay ku noqonaysa tusaale ku dhinto wuxuu ka tegay bihii hooyadii iyo saddex qof ama labo qof adugu tirada laba uun iyo wixii ka badan uun ka dhig laba iyo wixii ka badan laba ay walaala yihiin marka islaantii waxay qaadanaysaa uludkii kor uga kacaysaayo lix meelood waa in loo qaybiyo dabeedna meel la siiyo dadka walaalaha ah mar hadduu aabba joogo way iska tegayaan hawsha kaliya soo kordhiyaan waxa weeye islaantii unbay cidhiiri geliyeen islaantii ayuunbay uludka heli lahayd ile ulu iyo sudus waxaa badan dabcan uludkaa badan shay lix meelood loo qaybiyey iyo shay saddex meelood loo qaybiyey dee ka saddexda meelood loo qaybiyay qaybiyaabaa miisaan badan marka waxa ay waa qofka wax xijaabeen waxba dhaxlin baa laydhaha waa walaalo hooyo la jooga waxna ma dhaxlaan xaaladaasoo dee odaygiibaa riixay oo aabbaa jooga kii ay ugu soo dhowaadeen qofkan dhintay ayaa fadhiya oo hor taagan marka waxba dhaxli maayo laakiin islaantii bay dallaceen way sii riixeen waaya taasina waa sidaas weeye saddexdaa xaaladood buu waalidku waxu dhexlaa marka waxaad isweydiinaysaa de haddii maalan odaygii islaantii joogeen iyo daray qofka dhintay walaala yihiin islaantii la sheegayo sudus bay leedahay odaygiina shanta kaleu leeyahay shanta kale oo dhan ayuu qaadanaya oo casabuu ku qaadanaya leanno baaqisuga qofkan la ydhaahdo waa casaba marna wuu badsan karaa marna wuu yaraysanaya mar waxoo dhan buu qaadanaya dee khasaare iyo faa'iidaba casabadu way u keeni kartaa waaya marka saddexdaa xaaladood waxa waxu dhaxla ee hore ubadka saddexdan xaaladood ee dambena waxa waxu dhaxla waalidka warkaasi waa cadyahay mar kastay kulmaan dad kale oo ay kulmi karaan dadkay xijaabayaan waa gaar laakiin dadkay kulmi karaan markay kulmaan iyaga kitaabka loo eegayaa waa saddexdan waar waalidkani saddexdii xaaladood waa iyana hooyadu ma markii uluka ma markii suduska ay qaadanaysayba odaygu ma markii uu suduska lahaaba mise waa markii uu baaqi sugaha ahaa waa iyana manaad intan garan karto marka waxaa la isla akhriyayaa mar walba qofkani sidii waxu qaadanaya iyo kani sidii waxu qaadanaya iyo kani siduu waxu qaadanaya markay afar qof isu yimaadaan afartoodaad mid walba baabkiisii weegaysa iyo faqradii ka hadlaysa dabeetana waad isu geynaysa meel baad u samaynaysaa shaxahoo ay wax ugu qaybsami karaan dabeedna kan intiisaa laga siinaya kana intiisaa laga siinaya kana intiisaa laga siinaya saasay ku waayahay macnaha waa in e, tafaasiil dheeraada iyo masale la dhiso oo markaa shaxdii loo sameeyay iyo ma gelayno si dee wakhtigana aynu uga faa'iidayno qofkana aan ugu baahin oo intan matniga isasaarkiisu aan uga lumin e, wuxuunaynu isku dayaynaa sidii loo yar fahmi lahaa lixdaa xaalay markaa oo ah miraafu lusuuli walfuruuc bay aayaddani sheegtay min bacdi wasiyatin yuusii biha aw dayn waa dayn iyo dardaara dabadeed buu dhexalkaasi yimaadaa oo dardaarankana ha laga saaro dayntana ha laga saaro waxaa imminka aayaddu ay horraysiisay dardaarankii dayntiina way dambaysiisay laakiin xagga naska kolka la eego daynta ayaa ka horeynaysa dardaaranka leanna waa waajib iyo sunne waajibkuna mar walba wuu ka horeeyaa sunnaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam qofku marka uu dhinto ma weydiin jirin muxuu dardaarmee dayn ma lagu leeyay buu odhan jiray haddii dayn lagu leeyahy ha laga bixiyo haddii aanu waxba haysan anaaba ka bixinaya buu odhan jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka wuu ka miisaan badan yahay dayntu dardaaranka way ka culays badan tahay sidaa darteed ayaa la horumarinaya waxaa daba isweydiin leh aayadda maxaa loo horumariyey culimmadu sir yar bay sheegaan ama xikmadaha inay ka mid noqon karto wallahu aclam dayntii ciddaba socotay leedahay dayntii ciddaba socota ayay leedahay oola waar isiiya waar anigaa intan ku ninkan dhintay intaasaan ku lahaa la soo taagan yahy maalan hebel ka dhintay marka ciddaba gelaysoo raacdaynaysu leey laakiin dardaarankii waxa iska badan inaanu cid raacdaynaysa lahayn masaajidkaa waxaa la siiya madrasad lagu dhiso halkaa ha la geliyo fii fii sabiili alkhayr dabeedna markaasaa dadku had jeer aanay aada isugu hawlinoo markaasaa xagga hore ilaahay uu mariyey si aan loo ilaawin aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafca ma ogidin aabbayaashiin iyo ubadkiinna ka idiin dhowi badan xagga dheefta waxbaha ha odhanin xagga odayga u riix waalidka oo u badi waxbaha ha odhanin xagga caruurta u badi mid walba xaqii ilaahay uu siiyey u daa soomaalidu waxay idhahdaan walaalkaana wiilu lahaa wiilkaana walaalu lahaw meeshiiba waa meel lagu dagaalamay macnaha waxa weeye walaalkaana waa inuu kugu arkayaa wiil uu kaaga haybadaysto oo kaa celiya kula dagaalamo wiilkaagu hadduu kula dagaalamona walaalkaa celiyo waran sita waa inuu oo indhaha ka gelinaya waa inuu arkayo si uu kuu daayo marka waxaanaad kala jiidaysaan iska daayo ilaahay baa yaqaan mid aan faacidiin leh ilaahay tilmaantiisuun qaata fariidatan min allah waxay sii adkaynaysaa yuusiikum ullahu ayaa waxa ay tilmaamaysay farad allahu fii wlaadikum kada wa kada saasuu ilaahay idiin cayimay marka halkana fariidatan min allah nebi laguma hadlaynin calayhi salaatu wasalaam cid kaloo madaxa laguma hadlaynin waa xil cayi arrin cayiman weeye oo ilaahay xaggiisa ka yimi qur-aanku cayimay aanay ahaynba in lagu xadgudbada ama qofka waa inaanay u qaadan waa ku noqonin in la saxoon la khaldin ayuunbaa waajib ah waaya qaybtan soo socota iyadu waxa weeyaan sida ay wax u dhaxlaan labada qofa isqabaa ah. markuu midkood dhinto siay wax u dhaxlaa waxa helinaya walaalaha xagga hooyo siday wax u dhaxlaa waa laba xaaladood oo ninkuu wax si laba siyoodoo ninkuu wax u dhaxla xaaska zawjka ahi iyo laba siyood oo ooridu ay wax u dhaxasho iyo hal xaalad oo walaalaha xagga hooyo qofka dhintay ay ka walaala uu sida wax dhaxlo shantaa xaaladood ayaa markaa laba xaaladood oo walaalaha hooye ay waxu marka waa lix xaaladood laba walaalaha iyo laba sawjka iyo laba sawjada ah xaaladood ama lixdaa siyood bay tilmaamaysaa aayaddan labaiyo tobnaad ilaahay waxau uhi walakum waxaa idiin sugnaaday raggiiow nisfu maa shay barhkii taraka aswaajukum ooryihiinnu marka ay geeriyoodaan xoolaha ka tageen kala barh baa leedihi in lam yakun lahunna walad haddaanay ubad lahayn oolidii markay dhimataanay ubad lahayn saygeedii wuxuu leeyahay kala badh fa in kaana lahunna walad haddii ay ubad leeyihiin ooryahaa dhinta falakum rubuc afar meeloodoo meel baa leedihi mimaa tarakna wixii ay dumarkani ka dhinteen ay ka tegeen dumarkani xoolahay ka tegeen afar meeloodoo meel baa leedihi raggiinnii soo haray min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii buu iman yuusiina biha ay dumarkaasi dardaarmayaan aw dayn iyo dayn dabadeed dayn iyo dardaaran labadaasi waa inay meesha yaallaan ka baxaan taasi waa labadii siyooda raggu wuxu dhexlayay marka xaaskiisii dhinta ninka labadii dumarkuna waa kuwan goorida walahunna dumarkii waxaa u sugnaaday alrubuc afar meelood oo meel mimaa taraktum wixii aa ka tagteena ka dhimateen raggiyo in lam yakun lakum walad haddaanaydaan carruur lahayn wax carruurihii haddii aydaan ifka kaga tegin ooridaa ka tagteen rubuc bay leedahay hadday carruuri jirtana waatan tan fa in kaana lakum walad haddii ubad leedihiin ama mid ha haada ama ka badnaado ninkan dhintay ubad ka tago falahunna waxay leeyihiin ooriyihii xaasaska ahaa hooyooyinkii asumun sideed meeloodoo meel mimaa taraktu wixa ifka kaga tagteen adduunaha sideed meelood baa loo qaybin meel bay xaasasku leeyihin ama halkaa xaasas min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii tuusuuna biha aad dardaarmaysaan marka sii dhimanaysaan aw daynin min bacdi dayn dayn dabadeed taasi waa afartaa xaaladood oo dadkiis qabay baa waxu dhaxla labada xaaladoodee walaalaha xagga hooye qofkan dhintay kala walaaliha ay waxu dhexlaana waa kuwan wain kaana hadduu yahay rajulun nin yuurafu ama qofun weeye yuurafu mid la dhexlayo kalaalatan asal iyo isagoo aan asalna lahayn faracna lahayn waalidna lahayn carruurna lahayn aw imraatun rajul waa nin aw imra'atun ama nin ruux dumar ah kolkii hore nin baahayd iminkana waa ruux dumar ayaa dhinto asal iyo midna ma walahu waxa uusan leeyahay qofkani akhun aw ukhtun walaal ama gabadhay walaalayiin akhun waa wiilay walaalayiin ukhtun waa gabadhay walaalayiin falikulli waaxidin mid walba waxa u sugnaaday oo minhumaa labadan ka mida asudus ah lix meelood oo meel fain kaanuu haddii ay yihiin carruurtan qofka dhintay ay xagga hooyo ka walaala yihiin ee uu ka tegey akara min dalik mid hadday ka badan oo dhowr ay yihiin fahum iyagu shurakaau waxay wada leeyihin fi thuluth saddex meelood oo meel bay wada leeyihin min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii yuusaa bihaa la dardaarmayo oo ninkani uu dardaarmaya ama gabadhani dardaarmayso qof ka dhinta aw daynin dayn dabadeed hayra mudaarin iyadoo aan waxba lagu dhibayn qofkan sii dhimanaya waa inaanu dardaaranka dhibaato raacinin iyo waxyaalla waa inaanu ka daba wasiyatan min allah yuusiikum allahu wasiya ilaahay baa idiin dardaarmay sidaa wallaahu caliimun xaliim ilaahay baa cilmi iyo dulqaadba ee dulqaadkiisa ha ku kadsoominoo kodada iyo karkaarka ha haweydaanuna halaagsamina way intoo xaqunaaska qaadataan waa lixdaa xaaladood marka macno ahaan aad u fahamto tarkiibkana dee qofku inuu isku hagaajiyinbu isku dayaya labada xaaladoode u horeeya waxa weeye sida uu ninku xaaskiisu dhintay uu wax dhaxlo mar haddii zawj la sheego macnaheedu waxa weeyaan inkii ku lamaanaa u dhintay haddii zawjo la sheegana dee waa in zawjka dhintay taasaa bayaaminaysa zawj baa wax dhaxlaya zawjaa dhimatay zawja ayaa wax dhaxlaysa zawj baa dhintay ka dhigan raggiibaa markaa ilaahay uu ku halqabsaday subxaana saasaa yeelaysaan haddaa ka tagtaan hadday ka tagaan dumarkii markaa waayo mas-uuliyaddan bacdhabeenka oo ah si fiican u maamulaysa ee wadwadda iyo jeera dadka wax u qaybinaysa waxa weeye ragga walakum baa markaa ilahay wey raggiiyo waxaad leedihiin dumarkiinu wixii ay ka dhinteen kala badh haddii aanay dumarku caruur ka tegin tusaale gabadh baa dhimato waxay ka tagtay ninkeediiyo qura weliba shardi maaha inuu la aqalgalo islaan adduun aada u fara badan le caawa meheriyayoo caawa kow ka tidhi laaxli waa suuragaleh kala badh unbuu isagu usoo fadhiisanayaa lama odhan karo miskumaydaan raaginiyo maadayga ma adayga arkayboo la aqalgala iyo caruurba wax kale tafaasiil kale lama geli karo iyo annagay walaashaiyo oo weligayo ag joognay daaraha waxbaanu ka dhisnay waxaasoo dhan ka soo gudub caqadkaa uu saxeexaybaa kalabadh u soo jiiday maalka arrin cajiib wey shardi ma aha inay xataa aqalgaleen waa markaanay caruur lahayn saas weeye ama xataa iyadoo u mehersan buu iyadoo halkeer ka talaabaysa wadada gaari jiirayadii <laughs> konton halaad baa laga soo dareeriyey shan iyo labaatan unbuu dhan u duwaya ama tukalaha ku arooso ama xerada ku shubtee ilaahay baa siiye u diidi karaya shan iyo labaatan halaad buu u warkaasi wuu dhan yahay taasi waa taa in lam lahunna walad xaaladda labaad ee ninkuu wax ku dhaxla waxa weeye fa in kaana lahunna waladun falakum rubucu mimaa tarakta ooridii ubad bay ka tagtay iyadoo ay dhashay afar meeloodoo meel buu ninkeedii leeyahay ubadkaas ku noocuu doonaya ha ahaado ubadkaasi noocuu doonaya ha ahaado waxaynu uga jeednaa ama isaga ha u dhasho ama hore ha u sii wadato oo nin kale ha u dhasho idankii waladusina ha ahaado oo yaanu xalaalba ku dhalanin meher ku dhalanin waayo ilmaha aan meherka ku dhalan hooyadiibuu raacaayo uu ku abtirsadaa aabba uu ku abtirsadaa ma jiro saa darteed sharcigu hooyadiibuu raaciyaa hooyadii ayaa liiskeeda ku qormayaayo uu dhaxlayaayo lagu tirinayaa waa ilmaheedii marka waa inuu jiraa uun ilmo noocuu doonaya ha ama mid ha ahaado ama ha ka badnaado waladuun waa inuu jiraa lab ha ahaado dhadi ka ahaado saygii markaa wuxuu tegayaa rubuc afar meelood baa loo kala jabinayaa dabeedna rubuc buu qaadanaya halkaas intaa ma dhaafto ragu siduu waxu dhexlaa marka in loo diida maaha kol haddii sharcigu u cayimo oo uu siiyo in la idhaahdo eh, ninku waa ajinabi iyo kanu yahay iyo kada wa kada waa arrin aada maaragtay iska jaahiliyada unbay noqonaysa waaya marka haddii maalan ay dhimato ay ka tagta inan ay dhashay iyo ninkeedii sidee waxu dhexlayaa dee wanaad sugayn kartaa inankana halkii aayaddii hore ka soo qaad siduu wuxu dhexlayay inanta odaygana ama sawjkana halkan ka qaad dabeedna labadooda islaah inanku siduu wuxu dhexlayay maxaynu soo nidhi dee soo nidhi isagu waa baaqi suge waa dee hooyadii marka odaygu waxa uu qaadanayaa rubuc inankuna baaqigunbuu qaadanayaa saddex marka gabadhan nin kale u lahayd inan ee ninkeediina nool iyo inankeediina noolya haddii la dilay oo mag ka soo baxday inankaa iyo aabbihii unbaa magtaaleh tolkeed waxba kuma leh inay wareeraan maaha de meesha sharci baa lagu xisaabtamaya xoogxoog dee maaha <laughs> iyo dhuglugtii soomaalida maaha waa sharci sharcigaa labadoodaba siiya sababta u siiyana waa dhaxal wey geelan iyadoo shaqaysatay oo ku soo oodatay unbay ka dhigan marka labadan qof cidina ugaba dhowaa waa hadii aanay jirin aabaheed iyo hooyadeed aabihiiyo hooyadunbaa soo geli karaa waaya halkaas waa kan min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw dayn dumarkii baynu markaa u gelaynaa nin ninkii baa dhintay ooridii buu ka tegay ama ooriyo dhowra oo midda iyo afartu waa isku midun halkan xagga dhaxalka kolka loo eego saa u xisaabta walahuna arubucu mimaa taraktum in lam yakun lakum walad dumarka xaasaskiinu rubuc bay leeyihiin hadii aydaan caruur ka dhimanin ila kolle waa dhimanaysaan qofkii dhimanayay baa loola hadlayaa ayaa looga waramaya markuu dhiman doono ila kolle waa lama huraane ninkaagan soo taaganoo markaad dhimato xaaskaagu rubuc buu leeyahay haddaan caruur aanay jirin caruur aanad lahayn iyada shardiga lagu xidhayaa marka carruurta ama iyadu ha u dhasho ama gabadh kale ha u dhasho ama lab ha ahaadeen ama dhadig ha ahaadeen ama mid keliya ha ama ka badnaadeen laakiin shardiga lagu xidhaya waxa weye waladkaasi waa inuuyo walad u abtirsanaya oo aynu uga jeedno walad meher ku dhasha waa inuuy yahay mid waladu zinaah ama uu yahay noocii ka horraysiiska meher ka horraysiiska ee ka dabatuurka ay odhan jireen soomaalida laga dabageynayay kaa maya waladku walad walad sharciya macnaa ku dhashay waa yahay oo u abtirsanaya intaasunbaa isaga lagu xidhaya waay marka waladkaasi kol haddaanu meesha joogin halkii xaas waxay leedahay rubuc ilahay idankiisaynu hore usoo sheegnay yaanu la aqalgelinba iyadana ooridaa u mehersan kol hadduu saygeedii dhintay asaydiina way qaadaysaa meherkiina way leedahay dhaxalkiina rubucunbay leedahay dhaxalkiina rubucunbay leedahay leanna iyadu hadday dhimataba intanoo kale usoo xaadiri lahaa taasi waa taa haddaba waa reer dhisan buu ahaa oo caruuri ay joogto oo caruur buu ninkani lahaa waa tan iyaduna fa in kaana lakum walad ubad baa leedihiin oo ifka qofka dhintay uu kaga tegay falahunna thumunu mima taraktum dumarkiibaa sideed meelood oo meel qaadanaya xoolihii aa ka dhimateen waa nin dhintay oo xaaskiisii iyo caruurtiisii buu ka tegay marka xaasku ama hooyada caruurtu waxay qaadanaysaa sideed meeloodoo meel hadday laba wada yihiinna sideedaasunbay wada qaadanayaan hadday afar yihiinna meeshaa sideedaadunbay wada leeyihin waxaa lagu magacaabaa addaraat daraat waa dangalooyin af soomaaliga markaynu rogno dan kala gashoo isku qori bay noqdeen xayraanku waa ka wey siday ninkan isugu haysteen bay dhaxalkiina isugu haysteen kanaa ka dhexeeya dhaxalkuna uu ka dhexeeya waaya marka taasina waa taa marka dee hooyo iyo waxa kala duwan iyo xaas baa kala duwan qofkii markuu dhinto hooyadii isaga hooyay u tahy xaaskuna carruurtay hooye u tahy laakiin isaga zawjay u tahy marka in labadaa isku khaladama zawjadiisii ooridiisii iyo hooyadii waa inay kala gaar noqdaan hooyadu isaga hooye u tahy ooriduna carruurta hooyaha u ahaatay laakiin isaga ooribay u tahy iyo zawja marka labadaas iyood ayay sawjaduna wuxu dhaxashaa kol hadduu caruur leeyahay meeshay doonayaan ha ka soo raacaanoo ruux kastoo gabarh kastaaba ha u dhasho iyaduba yaanay dhalinbe caruurtaasi waxay korbay u qaadaysaa sideed meelood oo meel bay oridaasi qaadanaysaa fain kaana lakum waladun falahunna humunu mima taraktum dumarkii sideed meeloodoo meel bay leeyihiin taasina waa xaaladda afraad ama labada siyooda dumarka uu qofkan dhintay ka dhintay ay wax u dhaxlaan weeye qofkani waa dhinto waxaa meeshii uu ka tegay walaalo ay xagga hooyo ka walaala yihiin xagga hooyo xagga aabba kama wada walaalaha xagga aabba kama walaalaha laakiin waa qaar qolo kale ahoo ay xagga hooyo isaga yimaadeen oday kale ah oo islaantaa kulmiso waa isku hooyo waayo uu dhintoo wuxuu ka tegay caruurta ay xagga hooyo ka walaala yihiin dhaxalkoodii baa ilahay uu ka waran marka hadaba kuwan xagga hooyo ay dhaxlaan dhexalka eh, soo gelayaan sidaa aayaddaba ilaahay uu shardiga ka dhigay qofku waa inuu kalaalo yahay kalaalada abubakar sidiiq baa fasiray radia allaahu canhum isagii aabbihii ku raacay cumar ibnu khadaab oo markii loo sheegay siduu abubakar waxu dhaxlay isaguna wuu ku raaca wuxuu yidhi abubakar dhaxalki eh, macnaha fasiraadda uu kalaalada fasiray aniguna waa ku waafaqsanee ma khilaafi karo waxau markaa ku fasiro asxaabtuna ay la waafaqeen inuu yahay qofka aan asal iyo farac toona ka tegin asal iyo farac midna ma jiro waaya asal iyo farac looga jeedo markaas markaaseen <clears throat> asal lab iyo farac oo dhan waa la israacinaya asal lab waxaynu leenahay u leenahay macnaha waa aabbihii iyo awoogii waa inaanay meesha joogin waayo hooyo iyo ayay hadday joogaan way iska soo geli karayaan walaalahan hooye xagga dhaxalka farac oo dhanna waa la israacinaya lab iyo dhadig mid kasta ahaada faracaas kol hadduu qofkani caruur ka dhinto walaalaha xagga hooye waxba ma dhaxlaan kuwii ay xagga hooye kala walaalaa qof ka dhintay kol haddii caruuri joogto meesha way ka baxeen oo waa hor joogsanaya haddii aabbe iyo awow joogaanna meesha way ka baxayaan marka waa asal lab iyo farac oo dhan marka wain kaana rajulun yuurasu kalaala qofkii baa la dhaxlayaa isagoon asalna lahayn faracna lahayn waa qof musiibadu ay oodatay wey uu goblamay asal iyo farac midna ma jiro ikliilka waxaa la yidhahdaa bahalkan cigaalka ee siirooga ahee bartanka uu bannaan marka inta hareerahoo dhan kaga wareegtay musiibadiiba isaga bartanka gelaysa waaya ama si kale haddii loo fasiro dadka dhaxlayaashahay waa dadkii xawaashida loodhan jiray hareeraha ayaa lagaga xeeran yahay silsiladiisa kolka la ega haykalkiisa cid kor uga baxaysa iyo cid hoos uga baxaysa oo asal iyo farca ayaan jirina waa dad ku xeeran structurekiisiibuu ka jawaabayaa kalaalada ayay tilmaamaysa haykalka uu leeyay qofka wain kaana rajulu yuurasu kalaala aw imra'a ninbaa isagoo asalna aan lahayn faracna lahayn la dhexlaya ama waa gabadhba wuxuu leeyahay kolkaa inanay walaala ama inanay walaala ama qaar badanba tiibaa markaa aayaddu ay sheegaysa marka haddaba haddii uu dhintuu ka tago ninay walaala yihiin wuxuu leeyahy lix meeloodoo meel hadduu dhintuu ka tago gabadh ay ama inan ay walaala yihiinoo xagga hooye ka walaala yihiin mar walba xagga hooyeynu haynaaye lix meeloodoo meelun dheh marka halkaa waxaad ka arkaysaa waa xaalad ay siman yihiin raggii iyo dumarkii oo isku qori bay qaadanayaan walaalahan xagga hooyo ka dhintay kala walaala markay wax dhaxlayaan way isla egaystaan ma kala badsanayaan labadaas may kala badsan waaya xaaladaas waa xaaladda hore xaaladda labaadna waxa weeye qofkan uu dhinto dhowr buu ka tegey laba saddex afar adu laba iyo wixii ka badan xagga hooye ka walaalayiin ama rag ha wada ahaadeen ama dumar ha wada ahaadeen ama ha isku jireen midkay doonayaan ha ahaadeen waxay qaadanayaan ulu saddex meelood oo meel ayay intoodaasi wada qaadanaysa haday laba yihiinna ulukaasay wada leeyi hadday toban yihiinna ulukaasay wada leeyi waa qaybta dambe aayadda markaasaa ilaahay waxau ihi walahu ahun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu mid walba gaarkiisa sudus buu leeyahy laakiin inay wada joogaan maaha ee waxa weeye hadday inay joogto sudus bay leedahay hadii uu nin joogo sudus buu leeyahy qofkaa dhinta ee xagga hooye ka walaala xaaladaas waa taaso qofka markaa ka taga qofay xagga hooyo ka walaalayiinoo keli ah suduskaasu qaataa kol hadduu keli yahay ka xagga hooyo bahda ahi suduskaasu keligii qaataa fa in kaanuu akara min dalik hadday ka midna fahum shurakaau fi ulu shurakaa ulukay wadaagsanayaan iyaga lama odhanin lidakari milu xadi lunhayayn manaa cibaaraadka uu qur kala xulanaya lama odhanin labkii iyo dhadigii laba dheefood buu labki qaadanaya dhadigiina mid lama odhan laakiin shurakaa labadan qof marka lagudhaa waxaa weye wada leeyihin sida asalka ahi waxa weye kala badhu leeyihin ilaa la sheego midba beersanka iyo nisbada u leeyihi marka fahum shurakaau fi ulu ulukaasay wada qaybsanayaan hadday toban yihiinna kaasay wada qaybsanayaan haddii uu laba yihiinna kaasay kala jabsanayaan udhinto wuxuu ka tegay laba ay isku ah, hooyo yihiin laba inan ama laba hablood ama inan iyo inan ayuu ka dhintay xoole waxaa loo qaybinayaa saddex meeloodoo meel baa iyaga loo cayinaya meeshaasay sii kala qaybsanayaan labada soo hadhayna tol iyo casabe iyo kuwaasaa qaadanaya baaqi sugayaasha ayaa dee qaadanaya iyo ciddii kale dee farad leh marka kuwaninoo labadaasiyood iyaguna ma dhaafaan waxay markaa iyagu kaga yara duwan yihiin dhowr arrimood bay walaalaha kale kaga duwan yihiin xagga dhaxalka marka la eego walaalahan xagga hooyo dhowrka arrimood waxaa ka mid a ah, ciddii ay ku soo dhowaadeen bay la dhaxli karaan oo aynu uga jeedno masale hadduu qofkan dhintuu ka tago hooyadii iyo qaar ay xagga hooyo ka walaala yihiin dee hooyadaasi ma ma joojinaysa iyaga ee qorigooday qaadanayaan iyaduna qorigeeday qaadanaysa laakiin dee waxaynu soo maraynay hadduu aabba joogo meesha walaala inaanay imanayn oo odaygu wuu riixaa islaantu laakiin ma riixayso marka qof waliba qofkii uu ka dhintay ugu soo dhowaaday markuu joogo kaasaa hor fadhiista laakiin walaalahan xagga hooyo hooyadii ma hor fadhiisan kartee way iskala dhaxli karaan waa masale cajaa'ibkeeda masalada labaad waxa weeye sidan aayadduba sheegayso walaalaha xagga hooyo ay walaalaha kale kaga duwan yihiin labkooda iyo dhadigooda way islaagaystaan laakiin walaalaha kale walidakari milu xad lunhayayn suuradda akhirkeeda saynu ku arki doonno arrinta saddexaad waxa weeyaan marka had iyo jeer ay imanayaa waa marka asal iyo farac aanu joogin waliba dee waa innaga hore usoo xusnae asal lab walaalaha kale ama labada dhinacba ama xagga aabbaahi iyadoo asal iyo faracba joogaabay iman karaa hadduu awowa joogo waxbay dhexli karaan haddii qofkan dhintay hablo uu dhalay mar haddaanay nama joogina habla joogaan way la dhaxli karaan kuwani markaa way ka yara itaan liitaan oo sibay uga durugsan yihin xaaladda afraad waxa weeyaan had iyo jeer dhaxalkoodu kama bato ulufkan kuwa kale laakiin wuu ka bataa maalkaabu qofkii hadduu walaalkii oo isku aabba yihiin ka dhinto oo keliya xoolahoo dhan wada qaadan karaa kuwani laakiin ulufkaa ma dhaafaan oo inay yaraysanayaan baad arkaysaa waaya marka kuwayaalaha iyo maaragtay masalooyin kaleoo maaragtay ku dhowdhow ayay kaga duwan yihiin ilaahay wuxuu uhi tilka taasi xuduud ullah marka intaynaan sii dhaafin halkaa min bacdi wasiyatin yuusaa biha aw daynin hayra mudaarin iyadaan waxba lagu dhibayn dardaaranka dardaaranka iyo daynta mid walba o in dhibaatada laga ilaaliya oo waxaa jira dardaaran dhibaatoleh iyo dayn dhibaato leh daynta dhibaatalaada waxa weeye qof aan dayn balahayn buu leeyahy dayn buu leeyahy ama qof daynle buu leeyahy dayn ma laha dardaarankuna waxa weeye qof dhaxalka wax kule buu dardaaran u qirayaa ama cid kaloon meesha waxba kulahayn buu soo gelinaya calaa kulli xaal dardaaranka iyo deynta waa ina sharciga waafaqsanaada tilka xuduudullah ullah taasi waa nidaamkii ilaahay baa rabbi weyn xaddu ilaahay dhigay weeye waman yudic illaaha warasuulahu ilaahay rasuulkiisa cidda ka tala qaadata yudkhilhu rabbi wuxuu gelinayaa jannaatin tajri min taxtiha alanhaar beero hoosteeda webiyaal saa u qulqulayaan khaalidiina fiiha way ku waarayaan wadalika alfawzu alcadiim kaasaa liibaan weyna waman yacshi illaaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa cidda diidda ee caasidee ka tala qaadan weyda wayatacadda xuduudah ilaahay xeerarkiisa iyo nidaamkiisana dhaafa ee tacadigu ka tallaabsada ee ilaahay xiri waayo yudkilu rabbi kaa wuxuu gelinayaa naaran ayuu bartanka u gelinayaa khaalidan fiiha isagoo ku waaraya walahu wuxuu leeyahay qofkaasi cadaabun muhiin cadaab buu leeyahay ciqaabkaa adag iyo bushaaradaa labaduba waxay u yaallaan qofka sharciga raaca iyo qofka xila iyo qofka khilaafa saa darteed baa ilaahay uu aada u adkaynaya axkaamtan in lala fudaydsan ee sidaa ilaahay u dhigay loo raaco allah subxana wa tacala